الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku jiray tacadigii iyo lusuumkii baynu ka soo baxnay waxaa tacadigii iyo lusuumka ay labada sheekh ku xujisiiyeen raximahum اllahu tacaala waxay ku xujisiiyeen ism اlfaacil iyo ism اlmafcuul labadaa ismi waa qayb muhiima ka yihiin cilmiga la dhahdo cilmu sarfi ma cilmu tasriif kelmadda babedelideeda iyo rogrogideeda si ay macno kala duwan kuu tusto ayay ka mid tahay waxyaaba la idhaahdo almushtaqaat ayaa jira almushtaqaat waxaa ka mid ah ismu faacilka iyo ismu mafcuulka dhammaantood waxaynu ognahay carabiga kelmadda kelmadda asalkaa ee wax laga soo qaataa waxay yidhahdaan culummadu waa almasder masderka kelmadda ama ficilka masderkiisa ayaa asla almasdaru aslu wa ayu aslin wa minhu yasaaxi ishtiqaaqu اlficli masderku waa asal weliba waa asal kaamila ficilka iyo waxyaabaha lamidana isagaa laga soo qaado marka masderkaasa asala waxyaabaha laga soo qaata ee laga soo dhambala ee laga sameeyana waxaa la dhahdaa waxaa la dhahdaa maarta mushtaqaat waxaa ka mid ah saddexda ficil waxaa laga soo qaatay min albaster waxaa ka mida ismu faacilka waxaa ka mida ism mafcuulka waxaa ka mida kuwii naxwaaynu maaragta kutubta kale lagu qaadan jiray e, sifa mushabaha iyo mutamimka iyo sifa mushabaha iyo lagu maaragta la odhan jiray waxaa ka mida waxa la idhahda ma garanaysaa e, ismu makaan iyo ismu samaan oo madhab oo kale madhab oo kale sideed oo kale iyo makraj ismulaala waxa la dhahdo sida miftaax oo kale ayaa ka mida mushtaqaad baa la dhahdo dhammaantood waxaa laga soo qaatay kulluha mushtaqatu min almasder wاlmasder huwa اlasl ism faacilkii ism mafcuulku way isku dhow yihiin xidhiir bay leeyihin ismu faacilku waa ficilka oo laga sameeyey kii sameeyey ficilka laftiisa laga soo qaadanaya qofkii ficilka sameeyey akala ama yakulu ama kul markaad tidhaahdo qofkii wax cunay ficilkaynu ka qaadanayna alfaadiisa ama xuruuftiisa aakil buu noqonay istara yastafiru istafir markaad tidhaahdo ficilka laftiisaanu ka qaadanayna qofkii istifaarta sameeyey saaxib اlistifaar markaasu wuxuu noqonayaa mustafir mustafir haddaad tidhahdo irtaaca yartaicu irtafaca uu kor noqday halkaasaynu ka soo qaadanaynaa wuxuu noqonayaa maxay murtafic ismu faacilku waa kii ficilka sameeyey oo ficilka laftiisa laga soo qaado ism mafcuulkuna waa kii ficilka lagu sameeyey oo ficilka laftii laga soo qaadana kii ficilka lagu sameeyey marka markaad tidhahdo maalan imika aad tidhahdo daraba uu garaacay kii wax garaacay waa daarib waa ismu faacil kii la garaacayna waa madruub waa ism mafcuul akala haddaad tidhaahdo kii wax cunay waa aakil aakil ismu faacil kii la cunayna wixii la cunay ma'kuul isma ma'kuul calima wuu ogaaday kii wax ogaaday waa caalim caalim wixii la ogaadayna waa macluum macluum wey wax la ogyahay macluum kataba kataba ficilka kataba kii wax qoray maxaynu odhanaya ismu faacilkii kaatib is mafcuulka wixii la qorayna maktuub mid la qoray wey qara'a haddaad soo qaata qara'a kii wax akhriyay muxuu noqonaya qaari waa ismu faacil alqaari aye wixii la akhriyey maqruu wey maqruu maqruu'un sadaqa saadiq iyo masduuq aلصaadiq اlmasduuq rasuulka lagu tilmaamay salawatu llh waa kii runta sheegayey asaadiq markaa tira waa ismu faacilka kii runta sheegayey almasduuqna waa maxay la rumaysanayey looga qaadanayey wuxuu yidhaha la rumaysanayey asaadiq اlmasduuq weeye nebigu salawaatu wasalaamu caleyh markaad kharasa ka keento kharasa wuxuu noqonayaa kharis iyo maqruus waayahay saraqa haddaad ka keento saraqa xadidii saariq iyo masruuq shariba shaarib iyo mashruub darada u eriyey darada daarid kii wax eryey kii la eriyeyna madruud buu noqonaya madruud fataxa faatix iyo maftuux waayahay akra marka ismu faacilkii sidii loo samaynaya waxaa muhiima ah sida loo samaynaya siyaaqadiisa sidaad ficilkan ama kelmaddan ismu faacilkaygii u samayn karto waxaynuu kala qaadnay ismu faacilka markaynu maraynay waxaynu idhi ficilada ficilkii maadigii soo qaado saddex qaybood u qaybi waxaan ujeedaa laba qaybood u qaybi haddii uu saddex xaraf yahay ficilku uu ulaai yahay ismu faacilkiisa waxaa lagu keenaa faacilun ayaa lagu keena faacilun sida daraba aalibun sadaqa saadiqun kuwa qaarkoodna waxoogaa in yaroo isbedelaa ku iman karo maalan dacaa oo kale dacaa iyo rabaa iyo jaraa iyo mashaa iyo hadaa iyo qadaa hadduu naaqis yahay muctalul akhriya xarafka u dambeeya yaa la tuuraya markuu ism manquusan noqo dacaa waa addaaci ismu faacilkiisu addaaci yadaasaa la yska tuuraa marka la taweyniyo daacin xarafkiu dambeeya ka maqan wasnigiisu waa faacilun faacilun buu leegyahay dacaa daacin wa ramaa raamin wa ghazaa ghaazin wa hadaa haadin wa mashaa maashin wa madaa maadin ismu faacil weeye almaadi ismi manquusa oo mararka qaarkoodna ya-da la xadfo weeye haddii uu labada xarafee dambe maala ulaaigo kale ay isku e, e, qaaman yihiin ama isku shadan yihiin isagana faaciltii dhammaystirneed aad uma muuqato sida jara jaarun fara faarun mara maarun kuwaasoo kale dhanna daanun adda caaddun fas'al ilcaaddi marka caaddun iyo jaarun iyo maarun ism faacil wey faacilna uu leegyahay keliya labadii xaraf ee u dambeeyey baa laysku yaqaan markaad leedahay caaddun asalkeegu waxayd caadidun labada xaraf markaad kala saarto labada da aadidu haddii uu ficilku ulaai yahay ismu faacilkiisu waa calaa wasni faacil yaati calaa wasni faacil hadduu hayru ulaai yahay waa warkii oo kooban <clears throat> ayru ulaai ulaai haddaanu ahayn imisaa ku jirta halka rubaaci baa ku jira ficil afar xarafa khumaasigii baa ku jira sudaasigii baa ku jira saddexdaasa soo galay hayru ulaai mujaradkiiyo masiidkiisii baa ku jira daxraja oo mujarad ahayd saynu soo maray iyo akhraja oo masiid ahayd ayaa ku jira iyo kuwii kale marka hayru ulaai mar hadduu yahay see ismu faacil looga samaynaya marka horeyse ficilka waa mudaaricaynaysa mudaaric ka dhig mudaarica markaad joogto laba isbedel baa lagu samaynaya xarfulmudaaracaha horeeye maxaa la samaynayay waxaa loo bedelayaa miman madmuumatan miimkooda baad bedelasa qabla aakhirkana waa la kasrinaya waa intaasoo keliya biibdaali xarfi اlmudaaracati miiman madmuuma wa kasri maa qabla aakhirih marka akhraja yuriju markaa tira yuriju horta waxaad huminaysaa ficilku inuu dee saddex xaraf ka baday akhraja waa afar xaraf yukhriju waa mudaariciisi mukhrij waa ismu faacil mukhrij akrama yukrimu mukrim inalaqa yanaliqu munaliq inkasara yankasiru munkasir mxuuha daxraja yudaxriju mudaxrij bacfara yubacfiru mubacfir istafara yastafiru mustafir callama yucallimu mucallim qadama yuqadimu muqadim laba mubaaricii laba shay baynu laba arrimood baynu ku samaynay inaynu xarfulmudaaricii horeeyey ama hamse ha noqdo ama nuun ama ya xuruuftii anaytu xarfulmudaaraca horeeyey miim madmuuma inaan u bedelo iyo inaan hubinno qabla alaakhirku inuu kastirsan yahay halkaasi qaybtaa ismu faacilkii ayaynu kaga soo baxay ism mafcuulku dad ismu faacilka si fiican usoo qabata ism mafcuulkana wadaysa ism mafcuulku waxaa loo kala qaadaya isagana ficilku inuu ulaai yahay iyo inuu ayru ulaai yahay haddii uu ulaai yahay waxaa lagu keenaya ism mafcuulka calaa wasni mafcuul kii horesoo ismu faacil lama odhan jira lanna wasniga ulaaigaa faacil ah kanna ulaaigiisa waxaa lagu keenaya mafcuul saa darteed baa lagu bixiyay ismu mafcuul mafcuul baa lagu keenaya markaa maruub daraba muxuu noqonaya mafcuulkiisu maruub ay kataba maktuub sadaqa masduuq mxuu ahaa qara'a maqruub fahima mafhuum shariba mashruub akala ma'kuul ficlaan la tirin karay ficilo badan baynu marks hadduu ficilku saddex raf yahay waxaad leekaysiinaysaa un mafcuul madruub macluum maqruub maktuub mashhuur halkaasaad marinaysaa mafcuul baad leekaysiinaysaa waxa shardi uhun is mafcuulka dee waa mafcuulkii wax lagu sameeyey ficilku inuu mutacadiya ficilku waa inuu mutacadiya ama xataa jaara majruuru ku gudbo jaara majruurna ha noqotee waa inuu wax unila socdaa ficiladii laasimkii dee ku wax lagu sameeyeyba ma laha iminka markaa tidhahda kharaja aaalib min alfasli ya kharaja kharaja aalib waa ficil iyo faacil marka uma baahna dee is faacil uu leeyo khaarij baa la odhan qofkii baxay is ma laha mar haddaanu haddaanu mafcuul lahayn is kama imanayo is waa waa kii wax lagu sameeyey dee markaa tidhahda qara'a alwaladu alkitaaba aacilka wax ariyey waa qaari kitaabka la ariyay waxa la ariyayna waa maqruu haddaana dee mafcuul bihi ma jirin maa mafcuulku keensa ficilku waa inu mafcuul bihi leeh waa inu mutacadiya waa yahay marka ulaaigiisa waxaynu ku keenaynaa mafcuul tusaalayaashiisa isagu wuxuu soo qaatay shariba mashruub barada madruud fataxa maftuux iyo shamma mashmuum damma madmuum danna madnuun cadda macduud eh, mxuaha sara masruur farnadu iyadu waa laasim farnadu waa laasim mafruur bay noqon lahayd laakiin dee mafcuul ma qaadato jara way qaadanaysaa jara alkalimata ama ujiididii luqada jara shaya markaa majruur haddii uu ficilku ka badan yahay ulaai is mafcuulkiisu wuxuu ku imanayaa calaa wasni mudaaricihi biibdaali xarfi اmudaaracati miiman madmuumatan wafatxi maa qabla alaakhir alaa wuxuu ku imanayaa ficil mudaariciisa wasnigiisa oo laba arimood lagu sameeyey xarfulmudaaricii horeeyey in miiman madmuumatan loo bedelo ismu faacilka maxaynu odhan jira aakhirkana qablalaakhirkana la kasriya soo ma halkii la kasrin jiray ismu faacilkunbaad fadxinaysaa qablal aakhirkana la fadxiyo marka maxay ku kala duwan yihiin ismu faacilkii iyo ismu mafcuulkii markay hayru ulaati ka yimaadaan waxay ka siman yihiin calaa zinati mudaarici calaa wasni mudaarici in lagu keena way ka siman yihiin xarful mudaaraca u horeeya in miiman madmuumatan loo bedelayana way ka siman yihiin maxay ku kala duwan yihin keliya kasru maa qabla alaakhir iyo fatxu maa qabla alaakhir intaasay ku kala duwan yihin wain fataxta minhu maa kaana nkasar saara sma mafcuuli ka mil اmuntaar wain fataxta minhu ismu faacilkiibu soo sharxay haddii aad ka fadxiso maahu xarafkii kaana ahaa inkasara kii kasro xarafkii qablalaakhirka ee aan ismu faacilka kasri nidhi haddii aad fadxiso saara sma mafcuulin wuxuu noqonaya ismafcuul ka mil almuntadar kii la sugaya weyaan almuntadar intadara ism mafcuulkaygii baa raba mudaaric ka dhig yantadiru xarfu mudaaracaha u horeeye mim u bedel godan muntadir waa ismu faacil qablal akhirkana kasir muntadir qablal akhirkaa fadxi dadaas muntaar almuntairu waa ismu faacilo waa kii wax sugaya isagaa wax sugaya almuntaarna waa ismu mafcuulo waa kii la sugay almuntaar kii la sugay imika akhraja yukhriju ismu faacil ka dhig mukhrij weeyaan wallaahu mukhrijun kii soo saaraya way soo bixinaya mukhrijun ismu mafcuul ka dhig halkaasu fatxi qablalaakhirku mukhraj oo wixii la soo bixiya wixii la soo saaray allama yucallimu yucallimu ismu faacil ka dhig mucallim qablalaakhirkaad kasrinaysa ism mafcuul ka dhig qablalaakhirkaama fatxi mucallam waa ardaygii mucallimna waa mucallinkii mucallamna waa ardaygii wa qaaluu mucallamun majnuun labaduba ismafcuulde mucallamun iyo iyo majnuunun waxay yidhaahdeen waa arday kuwa wax la soo bara weeye oo loo soo dhiga majnuununa weliba waalan bay dhahdeen una waa leeyahay mucallamun mucallimun isma faacil weeye mucallamun isma majnuununa halkuu ka yimid ficil saddex xaraf weeye mafcuulkii buu leegyahay madruub majnuun labada nuuna isku mid waxay kutusayaan ficilkoogii inay isku shadnaayeen oo isku qaabnaayeen junna u waashay saasaa loo dhigaa carabiga mabniin majhuul baa laga dhigaa junna haddana waxaa loo macnaya mabniin macluuma u waashumalan waa la waalay bay u macnaysamaysaa mog mabniin majhuul waa la waalay waxbaa waalay u waashay ayaa loo bedelaa af ficilada mabniin majhuulkana iska mabniin macluumna macluhu gu yahay wasnigoogii siqadaduna laazimo weeyaan waxay laazimaan in loo bineeyo maxay lilmajhuul junna fahuwa majnuun sidaad odhan karta dunna waa la maleeyey fahuwa madnuun wax la malaynayo wey jura kelmaddan waa la jaray ama lafdigan jura waa la jaray fahuwa fahuwa majruur ama fahiya majruura jurat alkalimatu fahiya majruura majruur majnuunna waa saasoo kale waayahay ism mafcuulku oo min kayri ulaai ficil aan saddex xarayf ahayn ka yimid waxaad ku keenaysaa un hadalkoo kooban ismu faacilkii aynu soo marray hayru ulaaiga un leekaysi keliya farqiga udhexeeya waxa weeye ismu faacilka waxaa la kasrinayay qabla alaakhirka aduguna baad fadxinaysaa qabla baad fadxinaysaa kelmadihii oo dhan markaa soo raadi hadii uu ahaa mustakir ismu faacil mustakir muxuu noqonaya ismu fulki mustakir haddii uu ahaa munaliq ismu faacil munaliq ismu fulki eh, muxuu noqonaya munalaq muxuu noqonaya muxuu ahaa haddii uu ahaa ma garanaysaa mustakhrij ismu faacil muxuu noqonaya ismu fulki mustakhrij hadduu ahaa mustaiic ismu faacil ismu fulku mustaaac ayuu noqonaya mustaxsin istaxsana mustaxsin ism mafcuulkiina muxuu noqonaya mustaxsan mustashil hadduu ahaa ism mafcuulkiina wuxuu noqonayaa mustashal waa sidaas wuxuu yidhi ism اlmafcuul alamila sharibtu labana labankii caanihii baan cabay falabanu mashruubun caanuu kuwii la cabay wey mashruubun huwa daradt اlkhadima waxaan eryey khaadimkii falkhaadimu maطruudun kula eryey wey fataxtu اlbaaba albaabkii baan furay falbaabu maftuuxu shamimtu اlwarda ubxii baan ursaday falwardu mashmuumu shama caliyun اlwarda shama mashmuum labadii miin baa la kala saaray marka waa sidii jara majruur dhanna mabnuun ama junna majnuunkii we akramtu dayfa dayfkii baan ikraamay faayfu mukram marka waa in akrama mar hadda ficil maadigii haysato mudaaric baad ka dhigaysa yukrimu ismu faacil ka dhig mukrim ism mafcuul bedel mukram faayfu mukram caaqabtu lmudniba waxaan ciqaabay mudnibkii aaaba ficilkii baad haysataa mudaaric ka dhig yucaaqibu aaaba yucaaqibu ismu faacil ka dhig yucaaqibu yucaaqibu ismu faacilkiisu muxuu noqonaya mucaaqibun kii wax ciqaabaya ism mafcuul ka dhig qabla alaakhirku min fatxi mucaaqab falmudnibu dembiiluhu mucaaqabun kii la ciqaabaya weeyaan isagaa la ciqaabaya tacamadtu sukuuta waxaan u kasay ama u bareeday aamuska anaa u bareeray fasukuutu haye mutacammadun waa kii loo kasay fasukuutu mutacammad wuxuu aabbaha yani sukuutku wuxuu ahaa wax loo loo bareeray ama loo kasay ayuu ahaa kasbu u tacammada mudaaric ka dhig iyo tacammadu ismu faacil ka dhig mutacamid ism mafcuul ka dhig mutacamad waa sida taqadama yataqadamu mutaqadim mutaqadam taأhara yataأharu mutaأhir mutaأhar istaxsantu اlkalaama hadalka waan jeclaystay hadalka waan waan ka helay wuu fiicnaa bimacnaa wey istaxsantu lkalaam wajadtuhu xasana hadalku wuxuu ila muuqday mid fiican falkalaamu mustaxsan kalaamku wuxuu ahaa mustaxsan buu ahaa mid la fiican oo qofku wanaag yani wanaag u arko falkalaamu mustaxsan ismu lmafcuul ismun waa ismi mawsuuqun loo keenay ama loo soo dhalaaliyey lidalaalati si uu ku tuso calaa maa wixii waqaca calayhi uu ku dhacay ficlu faacili faacilka ficilkiisu wahwa min aulaaiyi ficilka ulaaigana calaa suurati mafcuulin buu ku yimaada ama calaa wasni mafcuulin wahwa isagu min aulaaiyi xaaluu ka ahaaday calaa suurati mafcuulin buu ku yimaada wa min ayri ulaaiyi ulaaiga ayrkiina alى suurati smi اfaacil buu ku yimaada soo kooban ismu faacilka suuradiisi iyo wasnigiisii keliya wuxuu kaga duwan yahay maca fatxi maa qabla alaakhir intaasu baad ugu daraysa qabla alaakhirkii la kasrin jiray ismu faacilka adiguna inaad fadxiso maca fatxi maa qabla alaakhir muntair buu ahaa ismu faacilku muntair buu ismu mafcuulkii noqonaya tamriinaat cayin kula smi mafcuulin ism mafcuul kasta sheeg ismu mafcuuli waa isku idaafisanta cayin ficlu mri mabniy cala sukuun wlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiruhu anta kula mafcuulu bihi mansuuba calaamati nasbi alfatxa wahwa mudaaf ismi mudaafun ilayhi majruur waa calaamatu jarri alkasr wahwa mudaaf mafcuulin mudaafun ilayhi majruur عين كل اسم مفعول اسم مفعول كستا بيامي في العبارة الآتية وبين ma kaana ficluhu wixii ficilkiisa uu yahay ulaaiya iyo wma kaana ficluhu غayra ulaaiya عlى kuli إnsaani an yakuna lahu fii manzilihi makan mucad لاstiqbaali الزaa'iriin walaysa waajiba an yakuna hada اlmakan mafruusha bfaakhir الriyaash wainama yakfi an yakuna nadiifa maqbuula مرتبا حسن التنسيق ويحسن أن يكون مزينا بشيء من التحف الممتازة إن كان ذلك مستطاعا وأن تكون جدرانه مزدانة بالصور الفنية المستملعة bالsuwar الfaniyaة الmustamlaxa اlatي yadul اkhtiyaaruha عalى fikraة صاafiya وdawq saliim عalى kuli إnsaani waxaa saaran qof kasta oo waajib ku ah an yakuuna lahu fii manzilihi inuu gurigiisa ku lahaado makaanu an yakuuna lahu makaanu inuu meel ku lahaado fii manzili makaankaas oo mucadun loo diyaariyey liistiqbaali zaa'iriin soo dhoweynta dadka soo siyaarta walaysa waajiban waajib ma ah an yakuuna hada almakaanu inuu noqdo mafruushan mid lagu goglay oo lagu qalabeeyey bifakhiri riyaash qalabka ugu wanaagsan iyo alaabta ugu fiican la dhigay wainamaa yakfii waxa ku filan an yakuuna nadiifan inuu nadiif ahaado dadkao dhan ma wada helayaan <laughs> wax badan iyo alaabo badan inay dhigaan laakiin ta dadkao dhan la wada fari karaa waxa weeye meel dowq wanaagsan oo nadiif aho wainamaa yakfi waxa ku filan an yakuuna nadiifan makaankaa dadka ku qaabilaysa horta nadaafadiisa waana wax cid waliba qaban karto samayn karto maqbuulan waa inuu maqbuul yahay sida loo habeeyey iyo tartiibkiisa iyo nadaafadiisa iyo yaa halkan qofka martida aad ugu talagashay inaad fadhiisiso murataban waa inuu yahay mid habaysan oo isku dhex daadsanayn xasana tansiiq tansiiqiisa iyo habayntiisa iyo sida loo dhigay yani alaabta taalla iyo habayntana habayntiisuna wanaagsan tahay intaasoo keliya wayaxsunu waxaa haboon buu yidhi an yakuuna inuu noqdo musayanan mid lagu qurxiyey bishayin min atuxaf shay ka mida tuxafka waxyaabaha yani wanaagsan weeye tuxfa almumtaaz ee gaarka dadka qaarkood meelahaasoo kale waxyaabaha qaarkood ay dhigaan qurux darteed ubaxa iyo in kaana dalika mustataacan buuri haddii la awoodayo buuri oo la heli karayo meelaha waxoogaa qurux badan alaab qurux badan in la dhigaa way fiican tahay wa an takuuna judraanuhu waa inay gidaaradiisu noqdaan musdaanatan mid lagu qurxiyey musdaanatan waa min azayn mogta kelmadda musdaana haddaad imika qaamuuska ka baadhayso qofkaan garanayn kelmadda sarfigeed iyo halkay ka timid dee uu la kadeedmaya meel daal ku jiruu ka raadinaya za iyo daal iyo buu ka raadinaya kelmaddani daal shaqo kuma laha zaana iyo ziinoodii weya zaynan aziina baad ka raadinaysa kelmaddan markaad baadhaysa ziina waa za iyo ya iyo nuun xuruufteeda asalkii waa saddexaas daalkani wuxuu ka soo galay marka iftacala leeleekaysiinaya iftacal ee hamsadii iyo tadii lagu darayo ayaa waxay noqonaysaa istana bay noqonaysaa zana bay ahayd zana yaziinu markaasay noqonaysaa istana dabeedna tadii baa daal loo bedelaya tadii baa isbedelayso daal u bedelmaysa maadaama ay za daba dhacday ama daal ama daalkii muhmalka ahaa ay daba dhacdo daal baa loo bedelaya markaasay isdaala noqonaysa iminka sajara sajara iyo sajriga ma daal baa ku jira sajara daal kuma jiro laakiin haddaad iftacala lekeysiinaysa maxaad unaysaa isdajara baad unaysaa isdajara daal baa meesha soo gala daal baa soo galay marka halkan daalku waa saasuu yimid an takuuna judraanhu waa inay ahaato musdaanatan bimacnaa musayanatan bisuwar اlfaniya suwar faniya almustamlaxa oo la maliixsado wax wanaagsan loo arko almustaxsana ay isku macnayihin dadku ka helaa oo maliixa maliix waa jamiil qurux badan waa in lagu qurxiya wey sawirada iyo dee maaragta waa inay wax noqdaan aan wax noolaanay noqon allatii yadullu ikhtiyaaruhaa kuwaasoo xulashadoodu ku tusayso calaa fikratin saafiya fikrad saafiya bad baad iskaga lagu sawiri karaa marx iyo wadawqi saliim ama dheer wadawqi saliim iyo dawq saliima ka tusayso saad u xulashay wuxuu leeyahy dadka qaarkood waxaa laga yaabaa suwarka ay xusheen inaanay qurux badnayn oo aanay dhadhan lahayn dhadhan dadka adabka adabka la dhadhamiya sugaanta iyo hadalka macaankiisa dad baa lahoo kelmadda wanaagsan iyo jumlada wanaagsan iyo khudbadda wanaagsan dad dhadhamiyo ka dharga oo dhadhan u samaysa dharka iyo alaabaha marka la iibsanaya dad dawq leh dawq ama dookh soomaalidu siday idhahdaan dookh dookha dharka kuma fiicni baad leedahay mogta hebel uu dookh fiican yahay macnaha uu dawq fiican yahay weya dawq dharkii laftiisii baa la dhadhaminaya kanaa munaasab kugu ah oo qurux badan ood ku soo baxaysaa iyo kan kuma soo baxaysa dowqbay ka dhigeen marka quruxdii gurigana iyo waxyaabihii yaraa ee lagu qurxinayena iyaduna dowq bay u baahantay kuleeya dowq saliima oo dadka qaarkood baa wax la qurux badani dee bulshada kale ula foolxumaan kara marka qof dooq fiican waa inaad noqoto calaa fikratin saafiya wa dowqin saliim cashirkan inagu xaggaynu ka diraasaynanaa waxa wey agga macnaha inta badan maaha waxaynu eegaynaa maxay xagga alfaada iyo kelimaadka wixii is mafcuul ku jira meesha ka soo saaraysa calaa kulli insaanin an yakuuna lahu fii manzilihi makaanu mucaddun mucaddun acadda wuu diyaariyey buu kayii acadda yuciddu ismu waa muciddun ism mafcuulkuna mucaddun la diyaariyey hadduu ficilku hulaai yahay dee wuxuu ku keeni laha ism mafcuulkiisa macduud cadda hadduu yahay macduud buu noqon lahaa laakiin acadda weeyaan wuu diyaariyey icdaadkii weeye icdaad listiqbaal zaa'iriin azaa'iriin waa ism faaciliyada zaara zaa'iru sida qaala qaa'ilu daaca baayicun khaafa khaa'ifun zaara zaa'irun waa jamcu mudakar salim jamciyaddi azaa'iruun wazaa'iriin walaysa waajiban waajibka laftiisa waa ismu faacilda ficilkiisa muxuu aha wajaba wajaba ismu faacilkiisa kee waajib sida jalasa jalis ama wacada waacid waصafa waaصif an yakuuna hada اlmakaanu mafruushan farasha almakaan mafruush ficil misu ka yimid imse xaraf saddex xaraf ficil ulaaiyu ka yimid bifakhir riyaash fakhir fakhara ismu faacilkii wey fakhir wainamaa yakfi an yakuuna nadiifan sifa mushabaha laydhaa kan ismu faacilka isku mid yihi nadiifan maqbuulan ism mafcuul oo ka yimid qabila qabila yaqbal u aqbalay waxa uu yeelay qabila yaqbalu maqbuuc murataban wuxuu ka yimid rataba yuratibu ism faacilku waa muratib kii wax tartiibinaya ism mafcuulkuna muratab sida callama yucallimu ism faacilku waa mucallim ism mafcuulkuna mucallam xasana tansiiq xasan iyadu waa sifa mushabaha sida nadiifka o kale wayaxsunu an yakuuna muayanan musayanan zayana yuzayinu haye muzayin iyo muzayan la qurxiyey bishayin min الtuxaf almumtaaza imtaaza yamtaazu kaasi waa kii hawsha badnaa mumtaaz iyo mumtaaz imtaaza waxay isku mid yihiin ikhtaara eekadeeda lama gali karo ikhtaara ismu faacilkeegu bal mudaaric ka dhig ikhtaara yakhtaaru maxaa lagu samayn jiray markaan ismu faacil ka dhigayn yakhtaaru mudaarica laba shay baa lagu samayn jiray xarafka u horeeya in miim godana ka dhigno mukhtaa qablalakhirkana inaan kasrino qablalakhirkii waa alif ma kasrisme xarakaba ma aqbalaya marka milu hadihi alif laa taqbalu lxarakaat markaa mukhtaar buu noqonaya ismufaalki mukhtaar ism mafcuul ka dhig maxay ku kala duwanaa ism mafcuulka ism faacilka qabla akhirka midna la kasrinayey midna la fadxinayay meeshii meel la fadxin karaba maaha alifkii saasuu iska ahaanaya ismu faacilku waa mukhtaar ism mafcuulku waa mukhtaar wax la dhaha ism makaan waa mukhtaar ismu samaa wax la dhaa waa mukhtaar master miimiya wax la dhaa waa mukhtaar ma shan baa mise oo afar yaa iskugu imanaya mukhtaar ism faacil ism mafcuul ism makaan ism zamaan masder miimiya antaba waa mukhtaar marka mukhtaar masder baan ka dhigaya bimacna alikhtiyaar weeyaan mukhtaar oo ikhtiyaar macnay ku tahay waa masder ismu faacil baan ka dhigaya alladii ikhtaar waa kii doortay doorashada sameeye wax doortay ism mafcuul baan u macnaynaya alladii khtiir alladii ikhtiira kii la doortay waxaan ka dhigayaa ismu makaan makaankii la doortay meeshii la doortay ee la xushay hada huwa اlmukhtaar waxaan ka dhigayaa yani makaan اlاkhtiyaarki makaan ikhtiyaarka makaankiisii meeshii la doortay aan nole iskaasi waa ism mafcuule makaan اlاkhtiyaarkii baan ka dhigaya dooro xulashada meesheedii meeshii waxa lagu xushay haddana zamaan اkhtiyaar baa ka dhigay ikhtiyaarka zamaankiisi marka intaba u wada noqonay waxa ugu yaabka badani waxa weeye inuu ism faacil iyo ism mafcuul labadiiba wada noqdo oo mukhtaar kolna u macnaysa kii wax dooranayay ee wax xulanayay marna u macnaysa kii la doortay kii la doortay aad u macnayso waa meelo noocaas ah. asalkiisu dee wuxuu ahaa ee sarfiga marka loo noqdo ayaa si fiican loo fahmayaa ismu faacilka markuu yahay wuxuu ahaa mukhtayir ficilkan ikhtaara asalkiisu waxaa ikhtayara mudaariciisuna yakhtaaru markaa tiaa yakhtayiru bu ah yakhtayiru ismu faacilkiisu waxaa mukhtayir yahdii baa alif loo bedela ism mafcuulkiisu wuxuu ahaa mukhtayar mukhtayar halkaasaa fadxisana dabeedna taxaraka xarfulcila wafataxa maa qabla quliba xarfi cilati alifan qaacida laydhaba qabsato mukhtaar bu saa ku dambeeyey calaa kulli xaal mumtaaskaasaa ila galaye mumtaasku mukhtaar bay isleegyihiinoo hawshiisu way badan tahay ism faacilna noon kara ism mafcuulna noon kara in kaana alika mustaaacan waa ism mafcuul istaaaca yastaiicu mustaiic iyo mustaaac markaad fadxiso alifay isku bedelaysaa mustaaac wa an takuuna judraanuhu musdaanatan musdaanatan waa isdaana yasdaanu weeyaano musdaana iyadana loodhaha almustamlaxa istamlaxa yastamlixu mustamlix oo ism faacilayo mustamlax oo ismafcuula waayahay inta kale tamaariinta idinkaa soo akriyaya tamriinka saddexaadna waa halkaa wax badan kugu qoray madbuuxan maftuuxan mutcaban madluuman maluuman muxaraman muwafaqan mustadcafan mid walba ficilkiisii markaad u noqoto ayaad arkaysaa meelaha qaarkoodna isbedel yaroo kooban baa jiro imika qaalo oo kale waa saddex xaraf inay mafcuul la leekaysiyahay maquul laakiin maquul baa ladha waxbaa laga tuuray waxbaa ka maqan maquul baa ladha maquul saana yasuunu masuun baa laodhanaya laama yaluumu aye maluum qaala yaquulu maquul saana yasuunu masuun laama yaluumu maxaad ohanaysaa maluum dhinaca kalena waxaa jira waxaa jira waxaad odhanaysaa waxaad odhanaysaa maala baaca yabiicu mabiic bay noqonaysaa fahwa mabiic baaca yabiicu fahwa mabiic kaala yakiilu bakiili bakiili mabiic marka kuwa noocaasoo kale xoogaa isbedelay ku imanayaan oo sarfiga lagu dhigtaa jira soo wada akhriya insha allahu tamaarinta وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين